alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wala alihi wasaxbi wasalam wacan cabdillahi bni mascuud radi allahu canhu qaal callamanaa rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam atashahuda fi lxaaja ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanacuudu billahi min shuruuri anfusina man yahdihi llahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah وأشhهd أn laa إlaha ilا الlah وأشhهd أna محamdا cabdه وrasuuله ويqرأ ثaلاث آيaaت rawah أحmed والأربcة وxasnh التirmidiي والxaakimu waxaynu ku jiraa kitaab nikaax dhiirigelintii nebigu dhiirigeliyey alayه الصalaaةu wasalaam axaadiis dhowra baynu kusoo aragnay iyo inuu guurku sunaha ambiyada yahay dariiqii nebi maxamed alayه الصalaaةu wasalaam isla markaana aanay banaaneyn atabatul aanu banaanayn atabatulka waa la hahda waa guurka laga go-a oo dee cibaada ahaan anba la yidhaha waan ku mashquulaya lakin haddii qofkii ay uba suurto geli weydo iyo wax lamid ah taasi markaa waxa weya canaan kuma laha waxaa inoogu dambeeyey xadiiskii ka warramayey rasuulka aleyh isalaatu wasalaam inuu ugu ducayn jiray qofka guursada baaraka allahu laka wbaaraka calayk wajamca baynakuma fi khayrin idaa rafa idaa hana xadiiskaasa inoogu dambeeyey xadiiskan cabd llahi bn mascuud radia allahu canhu qaala wuxuu yihi saxaabigaasi callamanaa wuuna baray rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam rasuulka ale atashahuda fi lxaaja wuxuuna baray tashahudka fi lxaaja bimacnaa inaanu ducada akrisano loo yaqaano khibat khudbat lxaaja la ihahdo oo tashahudna waxa loogu magacaabay waxaa ku jirta shahaadateynkii baa ku jira shahadatu an laa ilaha illa lah wa ana muxamada rasuul اlah lakin wuxuu uga jeedaa ducadaasi buu uga jeedaa ayuuna baray rasuulka alay slat slam markaa guurka oo kaliya maaha fi lxaajati wixii aanu arrin leenahay inaanu ka horreysino tan iyadaa oo wuxuuna baray ina alxamda mahad dhammaanteed lilaahi alla y ahaatay naxmaduhu ilaahay waanu mahadinaynaa wanastaciinuhu waanu kaalmaysanaynaa wanastakfiruhu dembi dhaaf baanu weydiisanaynaa wanacuudu billaah ilaahay baanu ka magan gelaynaa min shuruuri anfusina nafahayaga iyaga sharkoodaanu ilaahay ka magan gelaynaa man yahdihi illaahu man yahdihi illaahu qofka ilaahay uu hanuuniyo qadaran oo ilaahay uu qoray inuu hanuuno falaa mudila lahu cid halaynaysaa ma jirto waman yudlil ka allahu halleeyana qadaran oo qadar ahaan uu qoray inuu hallaabi doono falaa haadiya lahu cid hanuuninaysaa ma jirto wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah inaanu jiri ilah aq lagu caabudo alla mooyaane wa ashhadu waxaan qirayaa sidaas oo kale ana muxameda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cabduhu addoonkiisuu yahay iyo rasuulu rasuulkiisii wayaqr waxaa akriyaya markaa halaata aayaatin saddex aayadood buu akriyaya rawaahu axmed walarbaca khudbadan khudbat lxaaja baa la dhahdaa markaa waxa sunno ah iyadoonay waajib ahayn waxa sunno ah qofku markuu arrin leeyahay inuu khudbadan horreysiiyo oo guurku uu ka mid yahay oo matalan wacdi hadduu jeedinaya ay kamid tahay hadduu khudbad jeedinaya ay kamid tahay hadduu arrin kala doonayo inuu cid kala hadla ay tahay xaaje iyo arrin markuu leeyahay inuu ku bilaabo ina alxamda lilah naxmaduhu dabate markuu saa u dhamaystiro ujeedadiisii iyo wixii uu socbayna uu markaa gudagalo oo uu sheegto taasi risaalad baanu ka qoray sheekh albani raximah llah la ihahdo oo aada ugu fahfaahiyey waxaana uu sheekhu tilmaamay rasuulku caleyh isalaatu wasalaam xataa khudbadda markuu jeedinayay iyo mar kastaba ducada rasmiga laga hayo iyo ta laga hayo waa tan iyadoo wax kasta oo dee xamdiga ilaahay iyo salliga iyo ku jiraan ay wanaagsan tahay haddana siiqadana u wanaagsan mid lagu dhawaaqo waxaana uu leeyahy shekh islaam tamiya raximah llah ducadani waa akmal tun kastoo la akriyo tan mid ka dhamaystiray ma jirto xagga dhinacyadeeda marka laga ego waayo nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam hadalka oomalo jawaamiculkelim wax la ihahda ilaahay uu siiyey siduu rasuulka tilmaamay shan arrimood baa laysiiyey bu aan la siino madihii hore mar kale rasuulku xadiis kalu sheegay inay markaa shan ba ka badan yihiin markaa kamid ahaa wa ucditu jawaamic alkelim jawaamic alkelim waa maxay waa meel hadal badan u baahnayd oo maanta o dhan hadli lahaa inuu hadallo kooban kusoo ururiyo rasuulka caleyh isalaatu wasalaam oo nuxurkii iyo ujeeddadii loo bahnaana koobsanaya oo oo dee nicamka ilahay rasuulka siiyay bay ka mid ahay waayo marka waxaa kaloo sunno ah marka ujeedooyinka iyo xaajooyinka qofku leey dee guurkaa ka mid a ah. markaa markuu guursanayo inuu ducadan isagu akristo oo markuu akriyo kadib dabeetana ujeedadii gabadhaasaan doonaya ama saasaan maah lai wax lamida ah u halkuu wadaadku ka soo galena halkaa weeyaan iminka wadaadkan wax meheriyaa miyaad maqasheen rasuulka calayh isalaatu wasalaam oo isagu intuu wadaadeeyo dadka isku meherin jiray bimacnaa in marka wax la meherinayo ay daruuri ahayd in la helo wadaad in la helo miyaad maqasheen maya ee wadaadka maadaama inta badan qofkan guursanaya laga yaaba isago inaanu hadal amaba ducadan o kale aanu garanayn ayuu qof u akrii karaa halkii isagoo kale kato ka jooga ayuu odhan karaa wey halkaasu horta ka soo gala laakiin dadkeenu qaladaadkay ku jiraan ee badan waxaa ka mid ah oo xataa wadaad iyo waralaba saameysay nin baa gabarh buu la tegayaa oo reerkoodii buu kala baxsanayaa weligeedii uu kala baxsanayaa dabeedna meel buu geynayaa wadaad meheriya la raadinaya baa le laba cishaan wadaadun la raadinaya an lahaynba ya marka wadaadna waxba loogama baahna wadaad waxba loogama baahna xaaladdan iyada ah lakin maxaa loo baahan yahay weli baa daruuriya saynu axaadiista soo socodna arki doono saddexda aayadood way soo xadiiska usoo markaasi kooban buu sheegay iyagoo ka dheerna way kusoo arortay xadiiskeen waa saddexda aayadood ee ku jira ali cimraan suurat الnisaa iyo axzaab saddexdaas ya ayuha aladiina aamanu اtaqu اllaha xaqa tuqaati walaa tamuutuna ila waantum muslimuun ya ayuha الnaasu اtaquu rabakm aladi khalaqakum min nafsi waaxida wkhalaqa minha zawjaha wbata minhma rijaala kahiira wالnisaءa wاtaquu اllaha aladi tasaaluuna bih wlarxam in allaha kana calaykum raqiba ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha waquluu qowla سديd يصلح لكم أعmاaلكم ويغفir لكم ذنوبكم وmن يطع الlه ورasuله فqad faaز فوزا cظيma intabana waxaa ku jira alla ka cabsi aayaadkaas ilaahay ka baqda saasaa ku jirta ducadani markaa fadli weyn bay leedahay macno aada u ballaarhana way koobsatay waxaa ka mid ah in ilaahay xamdiga loo sugayo xamdiga laftigiisana waa min الduعاء saagood ba duعada waxa duعاء الxاaجة ama khudbat اlxaaja rasulku wuxu alay slat slam xadiis afdal dikri laa ilaha ilا اllah wa afdal ducaa alxamdu lilah dikri lagu duriyo laa ilaha illa lah ba u fadli badan duca lagu ducaysana alxamdu lilah ba u fadli badan dadka ilaahay u jecelaya waxaa ka mid a xadiis kale alxamaaduun kuwa mahadinta badan leh ee ilahay mahadinaya oo hadduu qofku wax wanaagsan helo inuu yidhaha alxamdu lilahi aladi binicmatihi tatimu الصaalixaat hadduu wax aanu jeclayn aba wixii waayana inuu yidhaha alxamdu lilahi calى kuli xaal alxamdu lilah calى kuli xaal marka ina alxamda lilah ilaahay baa mutaystay dhammaanteed alifka wa inankii badan aragnay marka kitaab kutubta la bilaabay oo kale culimadii noo sharxaan alifkaasi iyo laamkaasi waa ashi istiqraaqiyad ahayd istiqraaq macneed waa maxay dhammaan afraaddii xamdigay koobsanaysaayoo asha istiqraaqiyadana macnaha ay koobsanaysa waxa weya wixii oo dhan baa soo gudagelaya naxmaduhu halkaa haddii la idhaha naxmuduhu waa laga yaaba marar badan in dad u akriya aad aragto culimadii luqadda iyo dadkaasi waxay dhahdeen laxni baa ku jiro naxmaduhu bifatxi lmiimi waa in loo akriyo daalku isagu gudayo de waa ficil mudaaric marfuuca wanastaciinuhu naxmaduhu waanu mahadinayna marka ina alxamda lilah naxmaduhu waxa weeyaan ina alxamda lilah waa min baabi اlkhabr ilaahay baa mahad dhammaanteed iskale waa laga warramaya naxmaduhuna waa min baabi اlficl waa la ficil ahaan in ilaahay loo mahadinaya la sheegaya waxaa kaloo dhici karta inay noqoto taأkiid ljumlati lula inay hadalka horun sii adkeynayso wanastaciinuhu isticaana waa طلب alcawn waa ficilkii sudaasiga ahaa dabeetna markaa alf iyo nuunka iyo sinkaasi muxuu tilmaamayey alf iyo sin iyo ta wuxuu ha dalb nastaciinuhu ay nadlibu cawnaha waa aayadda qur-aanka iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin oo macnaa haddaanan arrimahan ilaahay noo sakirin oo aanu noo dhib yarayn waxba noo hagaagi maayo weyan macnaheedu ilahay baan markaa awgeed kaalmo iyo gargaar weydiisanaya wanastakfiruhu waxyaalaha qofka khayrka ka hor istaagan dee dunuubtan kamid aynu dambaabayno dabeetana ilahay baan dambi dhaaf kada weydiisana way dunuubtaasi istikfaartuna waxay koobsanaysaa ko in qofkii leeyahay ilaahu dembigaa iga tirtir oo iga masax waxaa kaloo ku jira istikfaartaa ku jira ilaahow astur labadaaba waayo mikfarka maxaa la dhaha koofiyadda birtaa ba idhaha madaxa la gashado laba faa'iiduu lahaa madax ahaan koofiyadoo kale ku dhimaysaa dhinaca kalena way ku difaacaysaa oo leebkii iyo wixii kugu soo socday ayay kaa qabanaysaa marka waxay ka dhiganta ilaahu dembigeygaana ha igu ciqaabin sidaa koofiyadda madaxa u asturtayna i asturoo kale weeyey marka wanastaciinuhu wanastagfiruh wanacuudu billahi ilaahay baanu ka magan gelaynaa min shuruuri anfusina nafaha yaga sharkooda ina nafsa la amaaratm soomaalida waxay dhahan shaydaanka iyo naftaa walaala ah maxay uga jeedaan nafta waxaa lagu dabiciyey waxa shaydaanku jecel yahay markaa naftii qofka way ka qaalib noqon kartaa way riixi kartaa way dambaabaysaa naftiyo shar bay leedahay min shuruuri anfusina ilaahow nafta damaceeda sharka abaanu kaa magan gelina wey aطmac annafsiya ashayطaaniya riwaayadka qaarkood waa min sayiaati acmaalina baa kusoo arortay oo sayiaati waxay noqonaysaa camalka iyaga xumaantiisana ilah waan kaa magan gelinaayo waa alciqaab almutaratib can addunuub waa ciqaabka ka dhalan kara ee ka imanaya dunuubta ilaahw nafta sharkeeda in sharna la doontona waanu kaa magan ee noo kaalmee dembigaanu gelayna ciqaabkiisana ilah waan kaa magan gelna min sayiati macnaha sidaa marka ay u ballaarantay halkaa waynu arkaynaa qofkii towbadkeen baa ku jira istikfaar markuu doonayo way istikfaarta kulliba towbad ku qarsoon qudradiisa iyo awooddiisa iyo dacfigiisu tilmaamaya ilaahay awooddiisuu qiraya ilaahay buu ammaanaya mahadinaya nafta iyo shayطaanka iyobuu ka magan gelaya man yahdihi اllahu qofka ilaahay isaga uu hanuuniyo falaa mudila lahu cid halayn kartaa ma jirto marka qadaran weeyaano haddii lawxulmaxfuudka ilaahay ugu qoray qofkaasi inuu hanuuni doono oo uu iyo macaasi kasta dabaasho oo dadka ahlu sharka yidhahda waxba haka dhex bixina waxaagan iska wada joog oo laakiin ilaahay la doona inuu hanuuno walow saacadda u dambaysa noqotee uu hanuunaya kaasi waman yudlil ka ilaahay oo halleeyana qadaran oo qadar ahaan uu usii qoro falaa haadiya lahu cid hanuunaysa ma jirto walow dadka o dhan ba iskugu tagaane tusaalena waxaa kugu filan abu aalib oo nebigu alay salatu salaam geed dheer iyo geed gaaban u fuulay siduu hanuuni lahaa bimacnaa aada ugu dadaalay rasuulku caleyh salaatu wasalaam waayo adeerkii oo waxtar badan loo difaacaya oo qirsan diinta nebi maxamed inay diintii saxda ay tahay haddana aan heh towbad keenin walaqad calimtu biana diina muxamadi min khayri adyaani اlbariyati diina walowla lmalaamatu aw xadaaru masabati lawajadanii samxa min dalika muqbilan aw muqabilan waxa uu yihi waxaan diinta nebi maxamed inay diimaha ugu wanagsantah walaqad calimtu biana diina muxamed min khayri adyaani lbariyati diinan xagga diin marka la eego diintaa inanka al adeerka waa maxamed baa diintiisa wanaagsan oo haddaba maxaa ku dhacay walowla walowla almalaamatu aw xadaaru walowla almalaamatu aw xadaaru masabatin haddii aanan ka baqanayn in la icanaanto amba ceeb aanan ka baqanaynin oo la yidhaahdo waaba ninkaagii weynaa ee siddeetan jirka habayna yaruu adeeru yahay raacay oo diintii ka tegey odayaasha kale iyo ragga kale ay igu wiirsadaan haye waan aqbali laha qadiyaddaas maxaa udieda abu aalib waad garanaysaa markay naftu ka baxaysay nebigu muxuu ku uhi yaa cami qul laa ilaha ila اllah kalimata uxaaju laka biha cinda allahi yowma alqiyaama dabeetna waxay ku yihi atargabu an can milati cabdilmuطalib waad ina dusha ka soo fadhiista ee abu jahl iyo cabdillahi bn abi umaya dabeetna akri muxuu ku gebgabeeyey huwa calaa milati cabdilmuطalib ilahay markaa muxu uhi subxana wa tacaala inaka laa tahdi man axbabta walakina allaha yahdi man yasha cidaad adigu jeceshahay markaa maxaa u diiday abu aalib abu aalib waxa ilaahay subxana watacala xikmadaha uu waafajin yahay waxaa kamid ah. isagoo xaqii garanayo la waasax ayuu maslaxad yaroo daciifa ka doorbiday marka oo ka ilaahay subxana watacala aan waafaji waayo wuxu waxaan ka baqanaya waan garanaya inay sax tahay waxaan ka baqanaya in laygu wiirsado la ceebo markaa diintii hore u ka tegay waxaa waana kufrigiisa wa la kufru juxuud baa maa kufrigiisa isaga iyo fircawn iyo kufrigoodu waa kufru juxuud kufrigaa noocyaa kufru takdiib baa kamid a kufru juxuud baa kamid a kufru shaki baa kamid a marka kufrigiis juxuudku waa maxay qalbiga wuu ka qirsan yahay laakiin muxuu ka diidan afka wajaxaduu biha wastayqanata anfusa hadduu laakiin qofku qalbiga iyo afkaba ka diidan yahay kufru takdiib baa la fircawn inuu qirsanaa maxay kutusaya walaqad calim laqad calimta ma anzla haulaa ilaa rab الsamaawaati wasair ayuu ku yihi nabi lahi muuse fircawn waad ogtay inuu cidda soo dejiso qaala laqad calimta ma anzla ha qaala laqad calimta ma anzla haulaa ilaa rab الsamaawaat haddaba wama yudlib falaa haadiya la arrintaasina waa cibra oo asbaabtii hidaayada waynu la imanayna inagu waynu dadaalaynaa laakiin haddana wax looxulmaxfuudka ku qoran ayuunbay ku goobgoobaysa arrintu in badan baynu aragnin qof gaal ahaa weligiisoo gaal ahaa wuxuu doonaysa kuwa iminka gaalada u daran ee ah kuwa ugu islaamka badan waa isku waafiqinaya kuwa islaamka ugu neceb ayaa iminka gaaladan waaweyna markay say waxu islaamka la dagaalamayaan ba ilahay qaar badan waafajiyaa saxaabadiina waynu garanayna in badan oo kamid kuwii ugu fogaa bay ahaayeen oo iyagoo doonay nebiga inay dilaan aleyh isalaatu wasalaam ilahay haddana qalbigooda iimaanka ku jiro washhadu an laa ilaha ila اllah waashhadu ana muxameda cabduhu warasuuluh halkaa culimadu waxay ka soo saareen halkii hore o dhan jamac baa arrinkuu soo socdayo in alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanacuudu billahi min shuruuri anfusina halkana wanashhadu lama odhane waashhadu marka xikmadda ku jirtaa maxay tahay isticaanadan iyo mahadintan iyo cid baad kaga naayib noqon kartaayoo de waa wax muuqdo qofkii laga naayib noqon karo laakiin shahaadadu waa wax qalbiga dhaca ya dadka kale markhaati kama noqon kartid adigu inay qirsan yihiin marka waa ashhadu baad leedahay wa ashhadu an laa ilaaha ila اllah wa ashhadu ana muxameda cabduhu rasuul o oh, nebi maxamed waa adoon waana rasuul cabdiyo markaa sifaat uluhiya ma laha laysa lahu min sifaati اluluhiyati wala rububiya shay inama huwa cabdu min cibaad illah lakin karamahu اllah waakramah binzal اlwaxyi caleyh wاstafaahu min beyni khalqih ilahay baa subxana wa tacaala ka doortay dadka allahu yastafii min almalaaئikati rusula wa min الnaas warasuuluhu waa ergey ilaahay soo dirayoo risaalad bu ilahay u soo dhiibo waa mursal saddexdan aayadood iyagana idinka tafsiirka ku arkay insha allah markaa saasaa de khudbadda loo akriyay khudbaddana waa sunna marka qofkii markuu guursanayo inuu akriyo markan kaleba xataa markaynu dee bilaabayno inaynu ku ducaysano muhiim iyadoo banaanta in duca kale la akriyo hadduu qofkii ka taga guurka ma ansaxaya ha guurka waa ansaxaya arrintani waa mustaxab siday u badan yihiin markaa culimadu u badan yihin maaha badan yihin aan ku odhan ay sheegeen وعن جابر رضي الله عنه قال قال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحadكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وxu قال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم إذا خطب ay إذا أراada markuu doono idaa khaaba markuu geed fadhiisto axadukum midkiin almarata gabadha oo idaa araada khidbatahaa way markaa noqonaysa idaa araada an yakhuba axadukum almar'ata markuu doono inuu geed fadhiisto fain istadaaca hadduu awoodo an yandura inuu eego منها gabadha uu ka eega maa shay uu ka eega yadcuuhu ugu baaqaya ilaa guurkeeda falyafcal sidaa ha sameeyo ha ega falyafal falyandur rawahu axmed wa abu dawud warijaalu iqat saxib xaakim walahu shaahidun shaahid kaloo xadiiskan u markhaatiyar u leeyayo tirmidi wariyey iyo nasaa-i oo uu kasoo wariyey halku imka jaaber laga soo warinayo can almuqira bn shucba ibn baja iyo ibn xibaana xadiis maxamed ibn maslama maxamed ibn maslamana wuxuu ka mid ahaa min alansaar min alaws way xadiisku wuxuu tilmaamayaa maadaama guurku uu yahay mid ujeedadiisu ay tahay addaymuuma walistimraar oo addaymuuma iyo istimraar macnaa inuu joogto ahaado looga jeedo guurku dee wax cerqalado yimaado mooyaane haddii la isfahmi waayo ama dhibaato kale timaado dee ay la kala furayo mooyaane lakiin asalka guurku waa de guur loogu talagalay qofkii inuu joogteeyo marka waxaa ka a inuu qofkii gabadhii iska eego marka hore waayo haddii aanu waxaanu filayni kaga soo baxaan arrintaasi waxay murugay ku keenaysaa amba noloshiibaa adkaanaysa amba xaqeedii baanu kasoo baxayna uu dulminayaa wax lamid a amba dee hadhow dhibaato kale ka iman karta si intaanu marka aanay taasiba u dhicin intaanay arrintaasi dhicin ka hor waa in qardiyadda lasii dhamaystiro oo gabadhii qofku markuu iska eego hadduu ku qanco dabeeto markaa uu saa ku guursado waxaanu rasuulku ui alayhi الsalaatu wasalaam fain istaaca an yandura minha ma yadcu ila nikax inaanay waajib ku ahayn ba halkaa laga qaadanaya hadduu leeyahay war anu sidaa ay noqotaba waan iska kaxaysanayaa anigoon eegin oon arag waa laga qaadan karaa inay tahay arrin dee uu isagu samayn karo ma yadcuuhu ilaa nikaaxiha maadaasi waa caam an yandura minha ma waa mawsuula oo mafcuul bihi fi maxal nas mafcuul bihi bay taala marka allahu mustacaan ma yadcuuhu ilaa nikaaxiha muu xadidin rasuulku alayh الsalaatu wasalaam saa ogeed culimada isku khilkhilaafeen intee gabadha laga eegaya in badan oo iyaga kamid waxa marka alwajhu wاlkafayn alwajhu wاlkafayn lakin waxaa raajixa ilaa ma yadcuu ilaa nikaaxiha wax nikaaxeeda ugu yeedhaya matalan haddii doonto marka qoortii iyo kuwa ha noqoto laakiin maxaa dhici karta iyadoon arkaynin shardi maaha inay arkayso say culimadu ihahdeen iyadoon arkayn bu arrintaa uu eegi karaa oon iyadu iskama filayn de dabeetna markaa isagoon laba hadalba hadduu ku qanco haddii aadbaan ku qancisa si u dhamaato xadiiskan dambana waa la sii macno qaala rasuulu llahi salى اllahu alay slm ida khaطba axadukum geed fadhiiso midkiin oo uu yihi sheekh بن cuthaymin ufasiraya raximah الlah إda araada an ykطb waxay la mid tahay o idaa qarأta الqur'aana fاstacid ida dakla axadukum alkhalaa maxaynu soo marray ida araada soo maha markuu doonay weeyaan ilan suuriyo dhexdiisa ducada ku akrisan maayo halkana markuu ugeed fariisun de egmaya markuu doono inuu ugeed fariiso intaanu uba geed fariisan hadduu ugeed fariiso way siiya weyan gabadhi macnaheed khibadu waynu arki doonaa khiba asalkeeda waxa laga keenay khuba oo qofka inta badan dee gabadha doonaya wuu hadlaayo siiyab ohanaya khudbadda hadalkan weliba jeedin jir marka khiba waa masderkii markana iyo khudba marka waa marka hadal hadlaayo axadukum labana tafayn saddex hadduu awoodo an yandura inuu eego min hay ma yadcuuhu wax ugu baaqaya ilaa nikaaxiha falyafcal ha sameeyo walimuslim can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allah ala sl qal rajul nin wuxuu ku yihi imra'atan haweeney guursaday an nadarta ilayha ma iska eegtay gabadha qaala wuxu uhi maya qaala wuxu uhi idhab tago fandur ilayhaa e iska soo eg markaa xadiiska lakin wuxuu tilmaamaya tazawaja imra'atan xadiiskana u adkeynaya laakiin guursaday markaase la isku waafajinaya waxa dhici karta araada an yatazawaja inkastoo lafti ku cad yahay tazawaja iska soo eg sidaasaa idiin wanaagsan an yu'dama beynakum xadiiska kusii jirtay in guurkiinu uu joogto noqde sidaasaa idin laqaati iyada laftigeedu waa in ninkii la tuso ay iska aragto oo bimacnaa dee eh, haddii iyada laftigeedu ay tiraahdo kumaan qancin dee waa lamid ba iyaduna orto maha iyada laftigeed waa markaa dee waa la qasbaya amba waxa weyaan waxaanay raalli kahayn ba lagu jujuubaya maha wacan ibni cumar radi allahu canhuma qala qala rasuulu llahi sala allahu alay waslam rasulku laa yakdub yuu u geed fadhiisan bacdukum barkiin calaa khibati akhiihi walaalkii geed fadhiisigiisa gabadhu walaalkii u geed fadhiyo walaalkiisa muslimka ahy gabadhu u geed fadhiyo iyuu isna u geed fadhiisanin xataa yatruka ilaa uu ka tegay alkhaaibu geed fadhiyey qablahu isaga horti amba ilaa isaga horti horta uu ka tegaya meesha o markaa dee amba la diidayaba wax lamida aw ya-dana lahu amba u ogolanaya alkhaaibu oo idhahdo waran gabadha waan iska daayo marka hore anaa u geed fadhiye de haddaad ugeed fadhiisanaysa way ku badhaantay u ka tanaasulo aw yaadana lahu alqaadi mutafaqun caleyhi walafd lbukhaariy maadaama islaamku uu doonayay quluubta muslimiintu inay isku furnaadaan o isku soo dhawaadaan waxaynu ognahay wax kasta oo carqalad ku ah oo walaalnimadii dhaawacayaba meesha laga saaray oo ay kamid tahay qadiyadda halkan aynu ku hayno oo ay kamid tahay inuu rasuulku alayh slatu slam tilmaamay markaad laba markaad saddex tihiin laba iyo gaar ufaqin ka kale saddex sokodi min ajli dalika min ajli ana dalika yuxzinuhu markaa haddii ninkii isagoo gabadh geed fadhiyo oo gabadha dee hawsheedii wada mid kalena uu ka dulgeliyo dabeetna hawshaa isna uu bilaabo halkaa colaad baa ka dhalanaysa waxaaba laga yaabaa inay dad badan isku dilaanba weliba qadiyadda dumarka iyo arrintaasi waa xasaasi dumarka laftigooduna way soomaalida horga maamo waxay ihahdeen kunna way la sheekaysataa haye kowna way ka raacda hore u sheegeen waxay uga jeedaan waxaa laga yaabaa inay kana la hadasho kana la hadasho kana la hadasho kana la hadasho laftigeedu waayo markaa dadkiiba laftigeeda ay isku disho de markaa mid walba istilaado malaa adiga hawsha hawsha adunbay mala kula wado cid kaleba <laughs> ama wado xikmaddan ku jirta markaa labadii qof ilaa uu kaa hore isagu idhaahdo inkastoo dadka islaamku uu dhaqanka wanaagsan iyo ilaalinaya marka horeba waxaa laga warramayaa sida aqlabka ahee dhici karta xaalaadka qaarkood qaala rasuulu lahi sala اlahu alay slam laa yakdub axadukum calaa khibati akhi geed fadhiiska walaalkii muslimka xataa yatruka alkhaatib qablahu ilaa uu ka tegayo muxuu ku garanaya inu ka tegay dee in loo diiday gabadhi hadii la warku siin mayno isaga wuu bilaabi kara amba inuu iskaga tegayba uu meel fog iska tegay aw yadana lahu lkhaatib amba dee warka ka u ogolaadayba وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال wuxu uhi jaءت way timi امرأة haweeney baa u timid ilىa rasuuli الlahi salى الlaه عlay sl rsulka aleh oo faqaalat waxay tihi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow ji'tu waan imid ahabu laka nafsii ahabu anaa kuu hibeynaya laka adiga nafsi nafteyda inaad i guursato weli la-aan iyo meher la-aan fanadara ilayha rasuulku u eegay ala fanadara ilayha rasuulu llahi sala allahu rasuulka alla u iyadii oo fasacada kor buu ugu qaaday annadara aragtida fiiha iyada oo kor buu markaa intu xagga hoose ka bilaabay buu kor u socday aragtideedi aragtida wa hoos buu ugu soo daadejiyey hoosna wuu usoo eegay marka uma dabeetana dacdaca rasuulu sala allahu alay slm rasuulku wuxuu foorariyey ra-sahu madaxiisiiyo hoos buu foorarsaday gabadhii wuu ka foorarsaday falamaa ra markay aragtay almaratu haweenaydii anahu rasuulku lam yaqdi inaanu u gudin fiiha iyada shay wax oo arrinkii ay rasuulka ka dalabtay inaanu rasuulku ka aqbalin markay dalabtay markay ogaatay jalasad way fadhiisatay faqaama rajulu nin baa istaagay min asxaabi asxaabtiisa ka mid oo ah, faqaala wuxu uhi ya rasuul allah ilaahayow in lam yakun laka haddii aanay kuugu sugnayn gabadhan biha iyada xaajatun wax baahiyo o aana doonin macana inaad guursato fazawijniiha aniga ii guuri qaala rasulku wuxu fahal cindaka agtaada ma ahaaday min shay wax wax meherood gabadhaas siiso waan kuu guurinayaaye ma haysaa faqala wuxu uhi laa maya wallahi allan ku dhaartay ya rasulla rasuulka ilaahay ow ma jiro faqala rasulku wuxu idhab tag ilaa ahlika reerkiini u tago fandur soo eeg eeg hal tajidu shayan wax ma soo reerkiini iyo dib ugu noqo dee bal wax soo baar baan fadahaba wuu tego uma rajaca wuu soo noqday faqaala wuxu uhi laa maya wallahi allaan ku dhaartee maa wajadtu shayan waxba maan helin wax alla waxaan hayaa ma jirto reerkiina waxba kama soo helin faqaala rasuulu lahi sala allahu ala sl rsulku wuxu uhi undur eeg oo soo raadi undur soo raadi ay ibxath weeye markaa imika soo baarhbaaro soo raadi walow khaataman min xadiidin fargal biraba ha noqdee wax kaleba haddaad ciddaa soo weydo hal fargaloo birana ha noqdee oo qiimihiis waxaada iska bila qiimahaye haba ahaadee bal muxuu soo raadi fadahaba uu tego uma rajaca uu soo noqdo faqal wuxu uhi laa wallah laa ma soo helin wallahi allan ku dhartay ya rasuul allah min xadiidin ay walaa wajadtu khaataman min xadiid xataa fargal dahabana fargal birana ma hayo walakin hada laakin sakani izari walakin ha yeeshe izari kani waa guntigaygii waa guy aan guntanaa qaala sahlun sahl markaa wuxu uhi sahl waayo waa sahl binu sacd bani saacid alkhasraj bay ka mid yihin waa halkii abubakr markii la dooraya sakifa bani saacida lagu doortay qaala sahal ba wuxuu lahu ridaa-un go- muu sare ee guntigaasumu xidhna berigaa maxaa la qaadan jiray mararka qaarkood laba go- iyo soo baha de ninka faqiirkiiba waxba mu haysane intaa dhexe xundhurta guntigu go- keliya ku guntanaya markaa ninkaasi xataa go- sare ma haysto intaa dhexun buu falaha nisfu waan kala jeexayaaye iyadoona qayb ha qaadato dee qeybta kalena inagu iska guntanaya faqaala rasuul lahi sal lahu ala sl rasulku wuxu uhi maa tasnacu biizarik maa tasnacu maxaad ku samayn amba maa tasnacu ay hiya weyaan maxay ku samayn biizaarika guntigaaga in labistahu haddaad xidhato haddaad adigu xidhato lam yakun calayha minhu shay lam yakun mu ahaanin calayha korkeeda minhu xaggiisa go-aasi shayun wax haddaad adigii xidhato wax idin kala go-aya maahao waa adiga haddaad xidhato iyadii waxba kama soo gaarhayaan oo idinma wain labisathu hadday iyadu xidhatood iyada siisana lam yakun caleyka shayun adiga waxba kaama soo gaaraya waa harag sakaaro oo haye maad ba utaqaana shada iga durg mooye maxaan iga kac mooye iga durg mada habeen fajalasa arajulu haye fajalasa uu fadhiistay arajulu ninkii baa fadhiistay isaguna iska fadhiiso dee xama hayo iyadina halkan xataa idaa aala ilaa uu dheeraaday majlishu majliskiisa ninkaa ilaa uu dheeraaday qaama u istaaga wuxuu isirida haatan meesha waxba kuma yaalaane iska tag xataa idaa aala majlisuhu qaama u istaagay fara-aahu rasuul lahi sala lahu ala sl rasuulkaa arkay muwaliyan isagoo dhabar jeediye ninkii muwaliyan ay tawala wadahab daahiban fa amara bihi rasuulku u amray amara u amray bihi isaga an yudca ayaa xadiiska laftiga daba farsanaya in loo yeedhu amrayo faduciya lahu waa loogu yeedhay igu yeedhay bu socda falama jaa markuu ninkii yimid qaala wuxu uhi maadaa macaka min alqur'aan maadaa macaka maxaad haysaa ee min alqur'an qur'aanka maxaad xifdisan tahay qur'aanka qaala wuxu uhi macii suuratu kada suuradda heblaaye iyo wa suurati kada ayaan haya cadadaha wuu tiriye suurad heblaaye suurad heblaaye suurad heblaayiya baan haya faqala rasulku wuxu uhi taqra'uhuna can dahri qalbik taqra'uhuna ma akrida can dahri qalbika qalbigaaga maka akrida oo macnaa dusha maka xifdisanta qur-aankaasi dusha maka akriyi kartaa ila beriga kitaab daabacani muu jirine waa la xifdiyey marka qur-aanka inta aad leedahay suuradahaasan haya dusha maka akriyi kartaa can dahri qalbik qaala nacam haa buu ihi qaala wuxuu rasuulku idhab tag faqad mallaktukahaa waxaan kuugu guuriyey gabadhan kugu mulkisiiyey bma macanka min alqur'aani wixii aada haysee qur'aana mutafaqan caleyhi walafdu limuslimiin wa fii riwaayati lahu inaliq ee idhab tag faqad zawajtukaha waan kuu guuriyey facallimhaa min alqur'aani qur'aanka wax ka bar wa fii riwaayati lbukhaari amkannaakaha waxaanu kuugu gacan gelinay gabadha ah bimaa macaka min alqur'aani wixii aada haysee qur'aana ayaanu kugu siinay wali abi daawuud can abi hurayrata qaale wuxu uhi maa taxfadu buu rasulku ku uri alay sla slam maxaad xifdisan tahay qaale wuxu uhi suurat albaqara suurat lbaqara iyo walatii taliihaata ku xigto suurata ali cimraana dusha ka hayaa qaale wuxu uhi qum kaco facalimhaa cishriina aayatan labaatan aayadood bar gabadhaasi xadiiskan muttafaqun caleyhiga ah iyo riwaayaadkiisa kale ka baxsanba waa xadiis cadiima oo tilmaamaya arrimo badan guurka ku saabsan iyo arrimo kaloo ka baxsanba marka guud ahaan xadiisku wuxuu tilmaamayaa inay u banaan tahay dumarka inay nebiga naftiisa soo hibe naftooda usoo hibeeyaan aayad qur-aanana saa ilaahay ku sheegay haye wamraأaة muؤminaة in wahabat nafsaha lلnabiy in araada الnabiyu an ynstanki an yastankixaha khalisat laka min duni اlmuminiin marka qadyadaas waxay tilmaamaysaa hadduu nebigu doonana waa shardigaas laguma qasmin nabiga aleyh isalaatu wasalaam isla markaana inaanay ummadda kale u banaanayn oo khaalisatan laka min duuni lmu'miniin aday ku gaartay weyaan oo uma banaana inay inuu nin gabadh ku guursado inay nafteeda usoo hibeyso biduuni mahrin wa biduuni waliyin ila nabiy sala allahu alay nabiga nebiga waxaa u banaanaa weli la-aanna inuu ku guursado isla markaana he meher la hadii haddii iyadu nafteedii ay usoo hibeyso hooyadiiba de xaqeedii ka tanaasushay laakiin gabar kale hadday ninku tiraado naftaydan ku hibeeyey oo sidaa lagu meheriyo weligiiba ha meheriye culimadu waxay leeyihin mahrulmithl ba yeelanaysa mahru almithl dumarka iyada la midka ah meherka lagu meheriyo waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya oo uu sheekhu usoo qaatay axaadiistan imika in la iska eego dumarka halkeed ka qaadato rasuulku ala sl gabadhan uu eegay oo kumuu qancin maxaa laga qaadanaya hadduu ku qanci lahaa dee guursan lahaa soo maha waxaa laga qaadanaya dee wejiga iyo gacmaha wax ka badan in karo oo waa kan iyadoo de kuliba dharkeedi xidha lakin haddana kor iyo hoosba rasuulku u eegay fasacada annadara fiiha wa sawabahu sawabana hoos buu dhigay weyn aa sacadana kor buu weegay qofki markaa tin iyo cidba in la karo ayaa laga qaadanaya lakin haddana rasulku ala sala de markii eh, aragtida ay dhamaato waa kan iska foorarsaday taasina akhlaaqdiisa wanagsaneed bay kutusaysaayoo mu odhan hawshaa diyaaru mayhi wuu ka xishooday laakiin arrin dee ku qancin muujinaysa buu rasuulku sheegay alayh isalaatu wasalaam waana kan saxaabiga laftiisu ka fahmey yihi rasuul allahu haddii aanad gabadhaadu xaajo u qabin aniga aniga ii gooy iyada laftigeedu qof sabir badan oo akhlaaq badan bay haydo oo dulqaad badan maxaad ku garanaysaa dee hadday gabadh kale tahay maxay samayn lahayd way xanaaqi lahayd oo iskaga tegi lahayd meesha laakiin way iska fadhiisatay sabirkii muxuu keenay in ilaahay halkaa uu ninku siiyo qof dhowrsooni iyo wanaag doonaysaba hedo halkaa inuu ilaahay he zawj saxaabadii rasuulka ka mid ah oo qur-aankiina bara oo maalba wax ka qaalisan ilaahay sababteeda uu ku siiyo ayay ka faa'iidee weeyey waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa guurka iyo meherku inay kala maarmaan yihiin oo ninkan rasuulka kuma odhan waayo waan iskaga kaa guuriya soo raadi bu ha soo celceliyey haddana walow khaatama min xadiid aad buu ugu celceliyey haba yaraadee meherku inaanu xadidnaan markaa ayaa laga qaadanaya halkaan oo wixii ay labada qof ku qancaan wax nafci u leh walow ay haba wanaagsanaato in la yar badiyo waxoogaa meel dhex laga dhigo manuu rasuulku xadidinoo qof baa in badan bixin karaa mid baa yar bixin karaa taa lagu canaanan maayo iyadoo rasuulku ammaanay calayhi salaatu wasalaam dumarka meherkooda uu yahay ugu meherka yar inay fadli badan yihiin oo markaa uu tilmaamay aysaruhuna nikaaxan ay rasuulku tilmaamay ala slat slam markasta guurka xagga fudaydka iyo wanaagga laga raaco ayaa barakada iyo khayrkuna uu kusii badanaya waxa laga yaaba qaarkoodoo intaasoo meher laga bixiyeyoo xaflada iyo heesa iyo hodheela laga tumay haddana daqaa'iq bay ku burburaan qoysas badanoo noocaas oo laga yaaba in macaasi lagu lagu iba furayba waay waxaa kaloo xadiiska markaa laga qaadanayaa in meherku uu noqdo maal haddii la waayo oo shay ma xisiya markaa uu noqon waayo shaygaa macnawiga qur-aanka oo kale ama in uu noqonayo laakiin qofkii qur-aanka inaan lagu horreysiineynin horta maal waayo maal bay gabadhan u baahantay in lagu kabo marka qur waa tacliim buu rasuulku sheegay alayh isalaatu wasalaam lakin dee qur-aankaan xifdisanahayo gabadha qur-aankaan xifdisanayo siiya maxna u sheegi maayo dee ma noqonayso waa inan intifaac ba meherku intifaac bu soo maha waa inay intifaaci ama faa'iidadii iyada ay hesho berigaana dee qur-aanka dadka yaqaana way iska koobnaayeen waxaa kaloo xadiiska ku jirta noloshii adkeyd ay saxaabadu ku noolaayeen oo rasulka ala sla slam haduu hayo ma maal ugu guuriyo meherkan anaa kaa bixiliyo odhan laha sida nabiga looga bartay alayh isalaatu wasalaam waxaa laga qaadanaya qoyska say fuqarada u badnaayeenoo qoy ninkani qoyskiisiibuu tago iyagiina waxbuu ka soo waayey xataa kaabirtaabuu ka soo waayey saynu markaa kala fognahay waktigan iyo waktigaas waxaa laga qaadanaya sida bal gud marada ayaan uxidhna markaa inay waajib tahay qofka inay xaaraam ka tahay waxyaala qaarkood inuu bixiyo amba sadaqo u bixiyo amba cid uu siiyo ya hadduu hal khamiis haysto wax kaleba aanu haynin oo idhahda kaana adaan kuu bixinaya dee soo qaawanaan maayo waaba markan mid kale soo iibsadaabaan ayaan ku siin doonaa oo maslo kale dee taasi ya markan mid kale soo iibsayo ayaan ku siin doonaa waxa kaloo laga qaadanaya rasuulka aleyh isalaatu wasalaam inuu weli ka noqon karo dumarka iyadoo xadiiska dambe aynu arki doono in weligu laazim yahay oo waa kaa yidhi waa kuu guuriyay weligeediina kalamuu tashan o uma yeedhin ka muuqato waxaa kaloo laga qaadanaya lafti kasta oo guur tilmaamaya inuu guurka ku ansaxayo oo culimada in badan oo kamid o qolada madaahibta u badan waxay idhahdeen zawajtuka iyo ankaxtuka iyo lafdigaa labadaa lafdi midkood buu ku ansaxaya qur-aankana labadaasa kusoo arooray lakin halkan maxaynu ku haynaa inuu nebigu yihi alayh isalaatu wasalaam malaktukaha iyo amkanaakaha iyo markaa sida cuquudda kaluunbuu la mid yahay oo wax kasta oo kelmed kasta oo laga fahmaayo de inuu guurkaasi dhacayo labada qof la isku guurinayo ayaa xadiiska uu tilmaamayaa qur-aanka qofka xifdisan iyo fadligu leeyahayna waa laga qaadanayaao ninkaasi muxuu ka faa'iday ya in gabar loogu guuriyo soo maha masha allah waay qur'aanka in nafci lagu qaadan karana waa laga qaadan ujro laga qaadan kara ay culimadu ihahdeen in ujro laga qaadan karo waa laga qaatay oo dee waa nooc ujro ah marka si loo eego amkanakaha tamkiinka waa marka cidda shayga dee uu mas-uul loo gacan geliyey uu gacanta ku dhigo mallaktukaha zawajtukaha intuba markaa way ku jira halkan walow lafdiga u wanagsan ay tahay in la isticmaalo zawajtukaha iyo ankaxtukaha la ihahdo وعن cاmr بن cabd للahi بن زbayr عan abihi cاmr بن cabd لlahi بن زbayr can abihi wuxuu kasoo wariyay abihi cabd لlahi بن زbayr ana rasuul الlahi salى الlahu alay slm qal wuxu uhi aclinuu muujiya anikaaxa guurka rawahu صaxib الxaakim guurka muujiyabuu nabigu alay slat slam oo hala ogaado in meesha guur ka dhacay si dee xumaantii iyo guurkii loo kala garto iclaankaasina wuxuu kusoo ururayaa in weligii iyo laba markhaati la helo intaasaa iyo labadii qof ee laisku guurinayay intaasaa iclaanka u yar laakiin laga sii badiyo oo dee markaa ducayo qofka guursaday waxaa la ogaado waa sida wanaagsan ee saxda ah, kor loo muujiyo aclinuu annikaax ilan hadii kale maxaa isku ekaanaya gabadhi baa iyo nin baa waan ismehersanay waan ismehersanay xumaan sameeye haddii kale haddii arrintaasi aan helin dee wa can abi burdata bin abi muusa can abihi abi muuse wuxuu kasoo wariyey abi burda waa taabici aad buu kasoo abi musa ashcari cabdillahi bnu qays qaala wuxu qala rasuulu lahi sala allahu alay slam laa nikaaxa ilaa biwaliyin laa nikaaxa guur ma jiro maba jiroba guur laa wujuuda linikaaxin ila biwaliyin in weli la helo mooyaan rawaahu axmed walarbacatu wasaxiib ibn lmadini wtirmidi ibnu xibaan waucila bilirsaal xadiiska waxaa lagu cileeyey inuu mursal yahay mursalnimadana uu ka baxay oo xadiiska culimadu badankooda way saxiixiyeen oo xasan iyo saxiix bay ku sheegeen xadiiskana wuxuu tilmaamaya inaanu guur jirin ilaa weli mooyaane weliyulmarcati unba guurku ka ansaxaya halkaa waxaa laga qaadanaya markaa qolada tidhi culimada yidhi gabadha raashidada caqligeeda toosanyahee dee markaa wanaagsani way isguurin kartaa waa xanafiyada qolada la hahba saa yidhi lakin madaahibta kale ee maalikiyada iyo xanaabilada iyo shaafiعiyaduba weliga way shardiyeen laa nikaaxa ila biwaliyin haddii markaa gabadha ay de maxaa maxaa qiimo ku jiraba hadday gabadha iyadu nin iska odhanaysa waan iskuursano o ay meesha doonta iska wada marayaan maxaa farqiga udhexeeya xumaanta iyo kaa kale marka weligu talabaad weligu waa qof mas-uulahoo shuruud baa loo dhigaya inuu muslim yahay inuu caaqil yahay u qaangaar yahay inaanu waalnayn inuu qof toosan yahay weligu waa qaraabadeedii inuu muslim yahay no shuruudda ka mid tahay marka laa nikaxa ilaa biwaliyin weli la-aan nikax ma soconayo xataa hadday gabadha tirahdo waari guurso waari ana isguurinaya wax lamid a waa inaynu sii arki doonaa axaadiista kale qadiyadaha kasii faahfaahinaysa halkaa aynu ku dayno wallahu aclam wabilah tawfiq asalaamu calaykum